arrinka ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam cayda la caayayo xukunkeedu waa maxay cayda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la caayaa waa gaalnimo nebi nebiyada ilaahay ka mida ku doonaba ha noqdee haddii la caayo ama la dhaleeceeyo waa kufrun billaahi akbar waa gaalnimo ilaahay laga gaaloobayo istixlaal looma shardiyo ictiqaad looma shardiyo haddii xataa cayaayir iyo markaa kaftan xataa uu yidhaahdo cayda yaanu ictiqaadsanaanba yaanu xalaashanba waxa weeye millada waa ka baxaya waa kaafirun billaah kufran akbar biijmaaci ahli lcilm dhammaan culammada isku waafaqsan laba iskuma khilaafsana cid markaa culammada ka midoo qabta in istixlaal loo shardiyaa ma jiro cid qabta in ictiqaad loo shardiyaa ma jiro bimujaradihi bay gaalnimo weyn u tahay oo milladda laga baxaya waxaa caddaynaya aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga iyo ijmaacu ahli ilcilm ijmac lmuslimiin bal culamada qaarkood waxay waman shakka fii kufrihi faqad kafar qofka ka shakiya qofka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam inuu gaal yahay qofka ka shakiya isagaaba gaal ah xukunkiisuna xadkiisu wuxuu yahay dil waxaa caddaynaayo markaa inay gaalnimo tahay aayaadka qur'aanka waxaa ka mid a ah, wain nakatuu aymaanahum waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum waxaa kaloo la akhriyay laa iimaana lahum waa qiraa'a kaloo sabci ah wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum haddii ay markaa buriyaan ballamadooda diintana ay dhaleeceeyaan faqaatiluu a'immata alkufri la dagaalama madaxda gaalnimada iyo hoggaamiyeyaasha gaalnimada la dagaalama mufasiriintu waxay yidhahdeen markay aayaddaa fasirayaan kullu man tacana fi ddiin fahuwa ra'sun fi lkufri wa imaamun fiih ku kastoo diinta dhaleeceeya waxaa la mida hadduu nebiga dhaleeceeyo waa ra'sun fi lkufri gaalnimada madax buu ku yahay atbac maaha ya wa imaamun fi lkufri hogaamiyuu gaalnimada ku yahay kaa nebiga caayayaa ugu gaalnimo weyn dadka wa akfaru lkaafiriin laa iimaana lahum marka la akhriyo qiraa'adaas laba tafsiir baa ku sugan in la yidhaahdo wax nabadgeliyi uma sugnaan wa aamanahum min khawf aamano mastarkeedii iimaan bay noqonaysaa aamana iimaanan marka laa iimaana lahum nabadgelini uma sugnaan yani waajib waxaa in la dilo waa tafsiir waa axad lqowleyn tafsiirka labaad wuxuu noqonayaa laa iimaana lahum innaba wax iimaana ma leh iimaankoodi waa wada buray kulligii waa buray intaqad laa aymaana lahum marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamaya cahdigoodii waa buray wax ballanoo u baaqiya ma jiro hadduu gaal mucaahada ahaan jiray cayda uu nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam baa ballankiisu ku burayaa waa sidii kacbu bnu ashraf ba ballankiisu ku buray kacbu bnu ashraf nebiga iyo muslimiinta waxa ka dhexeeyey ballan baa ka dhexeeyey dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam caayoo dhaleeceeyey yaa waxaanu ka qayb qaatay si uu markaa u soo hurin lahaa oo u soo abaabuli lahaa gaashaanbuuro colaada markaa ku sameeyo oo markaa waxa weeye soo weerara ballankiisii markaa waa buray ballankii maadaamuu buray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la dilo uma baahan in loo sheego la yidhaahdo maanta laga bilaabo ba laynagama dhexeeyo waayo cidda loo sheegaya waayo waa cidda markaa waxa weeye amaaraaduun laga shakiyo la arkay laakiin si cadoo ballanka u buriyay ayna jirin wa takhaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa yacni ciddaas ballankii toos uma burin laakiin toos hadday u buriyaan laa yaxtaaj ilaa nabd ballan in lagu tuuro uma baahna markaa sidii baa lagu dilay waxaa kaloo u daliila qul abiاllaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku dheeldheelaysaan ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeede maxay ku gaaloobeen biistihzaa'ihim bimujaradihi baa dheeldheelka nebiga lagu dheeldheelaa gaalnimo u yahay uma baahna istixlaal iyo ictiqaad inuu raaco been ha sheeginoo ahlu sunnaha ku dhaleecaynoo ha odhan marka waxa weye ictiqaad iyo istixlaal bay kufri oo dhan u shartiyaan waa kadibun lahu quruun cid qabtaa ma jirto bimujaradih baa istiizaag iyo dheelleelku nebiga lagu dheelleelaa ama diinta la caayaa ama ilaahay la caayaa ama marka aayaadka qur'aanka caayaa ama xukum axkaamta sharciga ka mida lagu dheelleelaa bimujaradihi bay gaalnimo u tahay jaaddan kaana aw haazila dhab ha ka ahaato hadalka dhab ha u yidhaahdo ama dhayal iyo cayaayar iyo kaftan ha u yidhaahdeen arad adduunyaha ka lahaado oo ay islahaado taa ku gaadh ama yaanu ka lahaan farqi ma kale leh mid kastoo nebiga caaya ama markaa diinta caaya ama ilaahay caayaa ama malaa'igta caaya waa gaaloobayaa kufrigaasna waa kufri akbar bimujaradihi bay gaalnimo laa yakhtalifu fii inaan walaa yantatixu fii canzaan laba isku khilaafi maayo meelo kalenu masaa'isha kaga hadallay oo aynu ku tafsiilinay hadday tahay aynu ku caddaynay oo ku bayaaminay hadday tafsiirka tahay iyo hadday kutubta ictiqaadka tahay mid walba axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam lafteeda waa ku soo aroortay iyadoo la tilmaamaayo inuu xukunkeeduna dil yahay gaalnimo inay tahayna la tilmaamaayo muslimiintuna saasay ugu ijmaacsanyen isugu waafaqsanyen ayaan darro waxa ah agagaarkeenna dad ubadkii muslimiinta ka mida oo asalkoodu islaamnimo ahayd inay markaa caayayaan ama ilaahay caayayaan ama rasuulkiisa caayayaan ama malaa'igta caayayaan ama diinta islaamka caayayaan ama axkaamta shareecada wax ka mida ay caayayaan waxa habboon sida loogu xamaasadoonayo kuwa inaga fogba markay caayaan in loogu xamaasadoodo oo loo dhaleeceeyo oo loogu kaco kuwa agagaarkeenna ku caayayay asalkoodu islaamnimo ahayd kuwan baana weliba u sii mudan in aad iyo aad loogu kaco sababtu maxay tahay kuwaasi waxay ahayn kufaar asliyiin waa kufaar gaalnimadoodu asal tahay laakiin kuwan gaalnimadoodu waa riddo waa diinka noqosho waa kufru riddati aklad min alkufri alasli binnasi walijmac kufriga riddada ee diinka noqoshada ah ka daran oo ka adag gaalnimada asliga ah iyadaa ka daran maxay kaga daran tahay xagga nusuus iyo adilada haddii laga eego iyo xagga ijmaaca mid walba xagga nusuusta kufriga riddada qofka in la daayaa maba banaanaba man badela diinahu faqtuluuh xadiiskii bukhaariga ku kastoo diintiisa bedela oo diinta ka noqda dila ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam kaafirka asliga ah cahdi baa lala yeelan karaa waa lala heshiin karaa qaarkood jizya baa laga qaadi karaayo waa la dayn karaa laakiin kufriga riddada jizyana lagama qaadi karo cahdina lalama yeelan karo in la daaya ma bannaano haddii awood loo leeyiy waana ijmaac ta kale gaalnimada diin ka noqoshada ahi waa raasamaalkii islaamkaoo wax tegayaan raasamaalka ilaalintiisaana ka mudan macaash in la raadiyo gaalada asliga inay soo islaamto culimmadu waxay yidhahdeen waa min baabi ribxi macaash bay ka dhigantahy macaash laakiin kuwa muslimiinta islaamnimada in lagu dhowro oo lagu ilaaliyo cidi aynay ka noqon waa min baabi xifdi ra'si ilmaal raasamaalkii oo la ilaalinayo wy marka waajib waxa ah in waxa weeye qofkaa diinta ka noqday ee ilaahay caayaya ama rasuulkiisa caayaya ama malaa'igta caayaya ama diinta islaamka caayaya in haddii aanu ka toobad keenin toobad markaa cad aanu ka toobad keenin in la dilaa waajibah laakiin arrinka dilkaynu sheegaynaa afraaddu inay iskaga tallaabsato maaha xukuumaadkay u taallaa ee afraaddu iyadu marka waxa weeye tasarruf fardiya qofku iskama samayn karo inuu marka waxa weeye kanaa diinta caayo ama marka ilaahay caayo anaa ka dhammaynaya arrinkaa fawda ka imanaysa fasaad baa ka imanaya dadka dhexdooda inay islaayaan baa ka imanaysa yacni fitan bay xambaarsan tahay waana ifti'aad marka cala sulta laakiin waajib waxaa awood hadday u leeyihiin xukuumaadku inay fuliyaan xukuumaadka islaamka inay fuliyaan xadkaas waa mid waajib ku ahoo iyaga saaran weeyi dilka haddaba la dilaayo qofka rasuulka caaye calayhi salaatu wasalaam istitaabo ma lagu samaynayaa ma toobad ma loo qabanayaa hadduu se ka toobad keeno ma la daynayaa mise mar layba waa la dilayaa masaladaas waa masale culammadu isku khilaafsan yihiin madaahibtu ku kala duwan yihiin oo jumhuurka culammada badankoodu waxay ku tageen cidda rasuulka cayday calayhi salaatu wasalaam inaan towbad waxba loo qabanaynin hadduu toobad keenana aan la daynayne la dilaayo saasaa jumhuurku ku tageen daa'ifa culamada ka midiise waxay qabaan in towbadda markaa istitaabo la weydiinaayo towbadda loo qabanaayo hadduu ka toobad keenana aan la dilayn allahuma ilaa mas'ale keliya mooyaane masaladaas waa maxay ciddii qadaf nebiga ku samaysay oo ama isaga zina ku gantay oo wuxuu ku caayay ay tahay qadaf uu zina ku ganaayo ama qadaf inuu ina zina yahay uu ku ganayo nebiga hooyadii uu zina ku ganayo haddii caydiisaasi qadaf ay tahay nebiga uu qadaf ku sameeyey oo uu zina ku ganay ama isaga ama hooyadii nebiga hooyadii calayhi salaatu wasalaam kaas waxay culammadu ku soo naqliyeen ijmaac inaan marnaba la daynaynin oo hadduu xataa toobad keeno soo islaamo islaamnimadiisu aakhiro ilahay ha ka anfacdo islaamnimadiisu hadday run ka tahay ilaahay agtiisa aakhir ha ka anfacdo laakiin isaga lama daynayo waa la dilayaayo qadfiga nebi markaa qadaf lagu sameeyey xad bay leedahay xadkeeduna waxa waa qatli dadka kale haddii qadaf lagu sameeyo oo zina lagu gano xadkeeda waa la yaqaanaa waa jeedal qadafkuna waa xaqulkhayr hadda ma hadda masalada ijmaaca lagu soo naqlinayo abubakr alfarisi ashaafici uu ku soo naqliyey ijmaaca oo yihi culamado dhan baa isku waafaqsan inay marka waxaa yani dil tahay oo la dilaayo oo aan markaa xataa istitaabo loo samaynayn oo hadduu xataa toobad keeno markaysagaa dilku aanu ka dhacayn ee la dilaayo abu bakr alfarisi ashaafici baa fi kitaab ijma ijmac ku soo roray xaafid ibnu xajarna wuxuu ku soo noqlinaya fatxulbaariga alimaam nawowina wuxuu ku soo noqlinaya majmuuca sharxulmuhadabka qaar baa mas'aladaas cammimayoo yidhi cayda rasuulka la caayoo dhan ama qadaf ha noqoto ama wax kale ha noqotee waxaa lagu caayay kulligeed toobadkeenka uu ka toobad keenaa ama soo islaama dilka ka ridi waana ijmaac abubakr alfarisi baa soo naqliyey tan noocaasi waxa weeye mas'ala khaasay ku saabsanayd waxaa markaa warkaasi ku saabsanaa mas'alada qadafku ku saabsanaa taasaa ijmaaca musallam weeye laakiin masaa'isha kale haddii aynay qadaf ahayd waa ikhtilaaf bayna ahli ahlilcilm oo culammada maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan inaan towbaddu dilka ka ridayn alxanaabila walmaalikiya waxay leeyihiin cayda waxaan qadafka ahayn nebiga lagu caayey wax aan qadaf ahayn hadduu xataa ka toobad keenoo soo islaamo dilku ka dhici maayo ilaaba ilaa waa la dilayaa laakiin miday kala mid yihiin marka waxa weeye culammada kale ma aha arrinka ku saabsan markaa towbaddu inay dilka ka ridayn culamada odhanaysa oo itlaaqa ka dhigaysaa waxay leeyihiin cayda nebiga la caayayo wax kastaba ha lagu caayo waa xaq yacni makhluuq weeye ruux makhluuqi xaquu leeyahay weeye xuquuqda makhluuqana waa adag tahay waxaa qaacida ahaan la yidhahdaa xuquuqu llahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda ilaahay waxaa lagu dhisaa cafin iyo saamaxaad ayaa lagu dhisaa xuquuqda khalqigana waxaa lagu dhisaa adkayn iyo cidhiidhi oo xaqa makhluuqa waa adag yahay yukfaru lishahiidi kullu dambin ila addayn waa xaqu lghayr marka xaq makhluuq maadaama uu yahay xaqa makhluuqu yani waxa weeye dee makhluuqaasunbaa kaa cafin kara cid kale kaama cafin karto nebigu calayhi salaatu wasalaam waa jirtay wakhtigiisii dadka qaarkood inuu cafiyey laakiin waa xaq isagu lahaayo isagaa cafiyey isagaana noolaa markuu dhintay dabadeed cid kale ma cafin kartay yidhahdeen culamadu oo oh, ummaddu ma cafin karto imaamku ma cafin karto qaraabadiisi ma cafin karto marka sidaas aawoodee ilaaba ilaa waa in la dilaa saasay markaa ku dhisayaan culamada markaas sidaalihi saasay leeyihin waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid a ah cayda rasuulka la caayo calayhi salaatu wasalaam in ninkii markaa waxa weeye gabadh qabay gabadhu ay ka furmayso haweenaydii u qabay waa ka furmaysaa marka hadduu caadaystay caydoo uu caayayo aanu ka toobad keenin waxay noqonaysaa xaaraan inuu ugu tegayo inay la joogtaana uma bannaana yaa waayo dee waxa weeye guurkii waa burayaa marka uu ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama diinta islaamka caayo yacni guurkii waa burayaa waxay noqonaysaa markaa inuu xaaraan ku fuulayo ayay noqonaysa saas aawadeed inay waxa weeye daysato iska joogo oo ay markaa si caadiya isaga wada macaamilaan yacni mid markaa waxaweye furan saasaynay u ahayn arrinka noocaas oo kalea waa in aad iyo aad uga taxadiraan oo isaga jiraan oo weliba dumarku aad iyo aad isaga ilaaliyaan waxaa dhacda dumarka qaarkood inay waxa weeye markaa nin noocaas oo kale ah inay markaa ay la joogaan oo la noolaadaan maalintay isqabtaan ee isku yaro dhacaanee sabab kale isugu dhacaan ayaa waxaa laga yaabaa inay tahay diintu caaya hadda markii horeba waa ku haysatay iyadoo og marka waxa inuu diinta caayo ama ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ayuu kaga ilmo dhalayay sidaas maalinta sabab kale ay isugu dhacaan ayay waxay odhanaysaa marka waxaba ilaahay buu caaya ama rasuulkiisu caaya ama malaa'igtu caaya saasay odhanaysaa tan noocaasi waxay sheegaysaa diindarray sheegaysa diindarro ayay sheegaysaa hadday gabadhu ku ogaato ninku waxaas inuu yaqaano inay la joogtaa mid u bannaan ma aha meher u haynayaana ma jiro yacni waxa weye sharcigu caayayo miday ugu mehersanaanayso ma aha meerkaasina waa burayaa waxaanay noqonaysaa xaaraan in ugu tegayo xaaraana wax kaga dhalaayo ayay noqonaysaa inay la khalwooto oo xataa marka ay la gaar noqotaana mid u bannaan ma aha waxaa la mida nebiyada kii la caayaaba waa kii kale nebi kastoo la caayo waa lagu gaaloobayaa axkaamtaasina waa ka dhalanaysa axkaamtaasina waa ka dhalanaysa wax kale iska daaye nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa haddii la caayo baa lagu gaaloobaya diinta lagaga baxaya asxaabta nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam ilaahay baa ammaanay muxamadun rasuulu allah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana yani ilahay baa ammaanay ya laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wa kula wacada allahu lxusna dhammaantood ta wanaagga badan baa loo ballan qaaday ya markuu ilaahay sheegayay muhaajiriinta waxau yihi wa ulaa'ika hum asaadiquun markuu sheegayay ansaarta ilahay wuxu uhi wa ulaa'ika hum lmuflixuun waa kuwii liibaanaya wey wuxuu kaloo allah yidhi wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada ilaahay baa ammaanay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed saxaabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda cayda oo diin la'aan ku cayda oo yidhaahda munaafiqiin bay ahaayeen ama yidhaahda gaalay ahaayeen ama yidhaahda waxaway faasiqiin bay ahaayeen ama cusaad bay ahaayeen si caama sidaa u yidhaahda ama yidhaahda majooratigoodaa sidaa ahaa milladda waa ka baxo waa gaaloobay kufri akbar walow yaanu xalaashanba miladu ka baxo waa gaaloobay sababtu maxay tahay yani yukadibu allaha wa rasuulah hadalkiisaasi wuxuu koobsanayaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa beeninaayo wuxuu koobsanayaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa beeninayo hadduu ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyana ama rasuulka ilaahay beeniyo ama ilaahay beeniyana waa gaaloobaya miladu ka baxaya waa midda labaadee waa tacnun fi ddiin waa diintii oo la dhaleecaynayo oo diinta ayaa soo raroo soo naqliyey xamalada soo xambaartay diinta lagala kulmay ee laga qaatay wa ayo waa saxaabatu rasuul sala allahu alayh wasalam hadday fasaqo wada noqdaan ama munaafiqiin wada noqdaan ama gaalo wada noqdaan ama majooratigoodu ay sidaa noqdaan macnaheedu waxay tahay sharcigay soo naqliyeen ee soo rareen ee dadka u soo gudbiyeenna laguma kalsoonaan karo waayo warkoodu wuxuu yaallaa maxalu tabayun in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu in la aqbalo ma aha hadday faasiqiin noqdaan saasaa ka dhalanaysa saas aawadeed waa tacnun lishariica waa diintii oo la tacninaayo o la dhaleecaynaayo waa midda kale waa tacni rasuulka la tacninayo waa tacni ilaahay la tacninayo waayo ilahay rasuulkiisa ammaanay cidaan ammaan lahayn bay ammaaneen ayaa markaa noqonaysa saxaabada nebigu waa jeclaa waana ammaanay waa taskiyeeyey waa takdiib la beeninayo yacni la sheegaayo markaa dadkii markaa inuu qishi ku sameeyey oo wax aan wanaag lahayn inuu koolkooliyo dadkii wanaag ugu sheegay kullu daalikana waxay noqonaysaa ashyaa kufriya weeye marka iska da isaga in la caaye saxaabadiisa saxaabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asaxaabtiisa in la caayo diin la'aan lagu caayo inay ama faasiqiin ahaayeen ama gaalo ahaayeen ama munaafiqiin ahaayeen iyada lafteeda gaalnimo ah waxay isku khilaafaan culammadu abubakar ama cumar hadii markaysa waxaan yacani la caayo gaalnimo lagu caayo oo lagu sheego ama munaafiqnimo ma lagu gaaloobaya mise laguma gaaloobayo bacdu ahli sunna waxay yidhahdeen iyaga laftooda waa lagu gaaloobaya haddii markaa lagu caayo arrinkaa waayo dee nebigaa taskiyeeyo oo ahlu janno inay yihiin sheegay ya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maadaama axaadiistu ay aaxaad tahay yacni waxa weeye taas lagu gaalaysiin maayo laakiin faasiq buu ku noqonayaa qofka sidaa yidhahdaan calaa kulli xaal taasi waa mas'ala khilaafiya bayna ahli اlcilmi saas yada wey